yajuusu ma banaano aljasmu jasma ma banaano fii jawaabi nahyi nahyiga jawaabkiisa la jasmiyaa waclam waxaad ogaataa annahu xaal iyo shan iyo laa yajuusu ma banaano aljasmu jasma ma banaano fii jawaabi nahyi nahyiga jawaabkiisa la jasmiyaa ilaa bishardi an yasixa inuu asaxo shardinteed mooye taqdiiru shardin shardi qadaritaanki inuu asaxo mooye fii mawdicihi ay fii mawdici nahyi nahyiga booskiisa la qadaro shardigaasoo maqruunin lala xidhiidhiyey shardiga la qadaraya lala xidhiidhinaya shardigaasoo maqruunin lala xidhiidhiyey bilaa laa lala xidhiidhiyey laadii annaafiyati nafyiga loo nisbeeyey maca sixati lmacnaa macnaha asixideeda la jirkeedana la qadaro saasuu noqonaya halkaas kaga tacaluji darafka markaa wuxuu weeyaan dalabkii maadaama sideed u ahaa sideeddii nahyigu gaar sheekhu u sheegay oo jawaabka nahyiga lama jasminayo ilaa hal shardi in la helo mooyaane halkaa shardiya lagu xidhayaa meesha nahyigu yaalo nahyiga maxaa faa'ideynaya sow laad ma faa'ideynayso halkaa laada waa inay degi karto in shardiyaa ah iyo laa naafiyaa macnuuna waa inu asaxo saxiix walala haddee shardigaasi la helo oo in iyo laa ay wada degaan macnihiina uu asaxo jawaabu nahyiga in la jasmiye ayaa banaan waa intaa macnuu sheekh wadalika ay sixatu taqdiiri shardin shardi qadaritaankii asixitaankii naxw qowlika waa odhaahdaad iyo wixii lamida aad ku qowshid laa takfur ha gaaloobin tadkhulii janata jannada gashee walaa tadnu ha u dhowaanin min alasadi libaaxa ha u dhowaanin taslam nabad gashee laa takfur ha gaaloobin tadkhuliiljanata jannada gashe marka halkan waxaa inoo yaalla dalab baa hormaray dalabkaasina waa laada naahiyada de limaada waa min anwaci dalab de laada nahiya min anwaci dalab kamid ah waa min anwaaci dalabi wey markaa dalab baa hormaray oo laa naahiye ah waxaa xagga dambe maray ficil mudaaric ficilkaa mudaaricna fadi way ka dhacday ficilkaa mudaaric xagga dambe marayna qusida ljazau jaza looga qastay oo jaza looga see looga qastay an yakuna almudaaricu musababan camaa qablah ficilkan mudaaric waa inuu ka dhalanayo waxaan ka horeeya oo imika dukuulu ljannati musababun can cadami lkufri soo saamaade jannada gelitaankeegu wuxuu ka dhalanayaa dee gaalnimo la-aan markaa waa la jisminaya weliba uu ku dabaqmayaayo laada barteeda waxaad dhigtaa in iyo laa naafiya maxaad in laa takfur hadii aanad gaaloobin tadkhuli ljannata jannadaad geli ormana saxansha ya maca sixati lmacnaa tan kalena u fiirso laa tadnu min alasadi taslam tdnu aad futax laa tadnu waa sidee laadaasi waa maxay ka goysay danaa yadnu dacaa yadcuu oo kale weeyaan waa ficil mudaaric mutalaakhir shekh haddaba u fiirso taslan baa la jismiyey fadina way ka dhacsan tahay jasana looga qastay soo ma oo jasase looga qastay ya asalaamatu musababatun an cadami dunuwide salaamada iyo badbaaditaanku muxuu ka dhalanaya dhawaansha la-aanta de sooma mana saxayn muna ka dhalan markaa ficilku waxa ka horey uu ka dhalanaya markaa waxaana dhici karta laadaasi barteeda in iyo laa in laa tadnu haddii aanad dhawaanin minasad libaaxa taslam waad nabadgeli armayna saxayn wadalika asixatu taqdiiri shardin shardi qadaritaankii asixitaankii naxwi qawli ka odhaadaad iyo wixii lamid a ah weeye aad ku qawshid laa takfur ha gaaloobin tadkhuli ljanata jannada gashe walaa tadnu ha u dhowaanin min alasadi libaax ha u dhowaanin taslam nabad gashe fainahu xaal iyo shaniye low qiila haddii la yidhaahdo fii mawdicihimaa ay fii mawdici lmithaalayni labadan tusaale booskooda ama waxaas ka tidhahdaa nahyiga u celi fainahu shaniye low qiila haddii la yidhahdo fii mawdicihimaa ay fii mawdici nahyayni labada xarfu nahyi booskooda haddii la dhigo in iyo laa dee saxadhe soo ma markaa nahyaynkii ku dhacsan waa maxay laa takfur saw laa kama horeyso tadnuna saw laa kama horeyso markaa mawdicihimaa tafniyada nahyiga iskaga celi fa inahu shaan iyo low qiila haddii la dhaho fii mawdicihimaa ay fii mawdici nahyayni labada xarfu nahyi mawdicooga iyo booskooga haddii la dhaho in laa takfur tadkhuli ljanata wa in laa tadnu min alasadi taslam saxa macnihi waa saxaya waa jawaabkii lowda macnihi waa saxaya oo meeshii laada naahiyada ahayd labada tusaaleba haddii la dhigo in shardiya iyo laa naafiya macnihii sax buu noqonaya waa intaa macnuhu fainahu shaniya low qiila haddii la yidhahdo fii mawdicihimaa labada xarfu nahyi booskooga haddii la yidhahdo in laa takfur haddii aanad gaaloobin tadkhuli ljanata jannadaad geli cabdinaasir tadkhuli ljanata may jasmisantahay imika mise waa si kale loo eraabaya a ya oo ah calaamatu jasmadi iltiqaab saakiniin baa loo kasriyesa iyaku hoos mari in laa tadnu min alasadi libaaxa haddii aanad u dhowaanin taslam waad nabadgeli saxa macnihi u asaxaya saxiix walala waka wadalika tusaalahaagani multabisin wuxuu ku dhaahan yahay bkhilaafi laa takfur ha gaaloobin tadkuli naara bikhilaafi laa takfur ha gaaloobin tadkuli naara tadkuli naara naarta xaal aad geli haddii aad gaalowdo walaa tadnu ha u dhawaani min alasadi libaaxa ha u dhawaani yaakuluka xaalo ku cuni haddii aad u dhawaato ya labadaas aliya way khilaafsan yihin sababtu waa dalabaahe hormaray aabe mustafa dalabka waa laad oo laadu ma dalaba waa min anwaaci dalabi laadani nahyigu waa min anwaaci dalabi sheekhte sooma saxiix haye waxa ka daba maray ficil mudaaric ficilkan mudaaric fa ma watay fadi way dhacday soo may dhicin laakiin halkan hee jaze loogama qastin de jaze hee loogama markaa ficilka mudaarice fadu ay ka dhacsantahay hadii aan jaze looga qastin jumlo jumlo ku cadfan bay noqon kartaa sida walaa yudanu lahum fayactadiruun oo kale waxaa kaloo noqon kartaa ficilka mudaaric ya ficilkaasi hore wuxuu ka horeeyaa haduu noqdo nakira hadii uu noqdo dee jumladaas waxay ku noqonaysaa sifo fahablii waliyan ya yarithuni yarithuni waliyan yarithuni fahablii min ladunka waliyan yariunii maynaan sifinin weliga oo yariunii waa qiraadii haddaynu akrino rafcihii de ya waxaa kaloo iska noqon karaa xaalu noqon karaa haddii uu macrifo yahay de way soo socotaa walaa tamnun tastakir oo kale waayahay marka ayaga tadkhuli naara da waad ya laa takfur adigu faacilkaasa laga xaalaynaya walaa tadnu min asad yakulkuna facalka laga xaalinaya haddaba u fiirso sababto maay jaze loogama qastin oo waa maxay dukhuulu naari laysa musababan can cadami lkufri naarta gelitaankeegu dee kama sababmo gaalnimo la-aan ma ka sababma me kama sababmo markaa jise loogama qastin soo ma markaa ma noqonayo haddaad xitaa in laadi haddii aad keentid eg in laa takfur haddii aanad gaaloobin tadkhuli naara naartaad geli ka hor ma saxba ilayn macnuhu asxaan doonayn haddii aanad gaaloobin baad naarta gelaysaa miya in laa takfur haddii aanad gaaloobin tadkhuli naar markaa eeg dukhuulu naari laysa musababan can cadami lkufri ta kale laftiisa eeg alaklu alaklu laa yatasabab can cadami dunuwide akligu kama sababmo dhawaansha la-aan bal yatasabab can dunuwide muxuu ka sababmaa akligu dee dhawaanshuu ka sababmaya soo ma markaa jase loogama qastin saa darteed labada tusaale hore labadan kale way ka duwan yihiin labadan kale wada xaalaynaysa oo jase loogama qastin sheekh hajismin markaa waayo ilaa ma degi karta meeshii de muxuu ah jawaab nahyiga ilaa inay degi karto wadalika tusaalahaagani multabisun wuxuu ku dhaahan yahay bikhilaafi laa takfurha gaaloobin laa takfurha gaaloobin tadkhuli naara naarta xaalaad gelayso haddii aad gaalowdo walaa tadun min alasad libaaxa ha u dhowaanin yaakuluka xaaluu ku cunaya haddaad u dhowaato fainahu jamaha u celi fainahu jasmihii mumtanicun waa mid reebtoon liannahu shaniye laa yasixu asixi maayo an yuqaala in la dhaho in ilaa takfur haddii aanad gaaloobin tadkhuli naara naarta gashe wa wailaa tadnu haddii aanad u dhowaanin min alasadi libaaxa yaakulka wuu ku cuni saasi ma asaxayso sidaasi he ma asaxayso oo waynaga cilaynay de oo inaga nini alaklu laa yatasababu can cadami dunuwi bal yatasababu can dunuwi soo saamaynaan odhan markaa jaze loogama qastin made maadaama jaze aan looga qastin waxa ka horeeyaana uu yahay muxuu yahay macrifu noqday maaha dee jumlada iska xaale sheekh manantaasunhayn kaas ila faacilka laga xaalaynaya waaya walihaada walihaada waxaanu ku ishaaranaa imtinaac walihaada imtinaaca darteed diidmadaa la diiday ee uu mamnuucoobay jasmihii darteed ajmacat isabcatu toddobada quraadii waxay ku ijmaaceen calaa rafci godid bay ku ijmaaceen fii qowlihi qowlka ilahay la godo tacaala allah sareeye walaa tamnun tastakthiru saasay ku ijmaaceen ya walihaadaa imtinaacaa darteed ajmacat isabcatu toddobadu waxay ku ijmaaceen toddobada qura calaa rafci godid bay ku ijmaaceen fii qowlihi ilaahay qowlkiisa la rafciyo tacaala allah sareeye allah uu yidhi walaa tamnun ha galadaysanin tastairu xaal aad badis ah, tamnun ha galadaysan tastakhiru xaal aad badis dalbayso ah, waxa bixin adiga oo raba waxaa wax ka badan in lagu siiyo ya liannahu xaal iyo shaniye laa yasixu asixi maayo an yuqaala in la yidhaahdo in laa tamnun haddii aanad garladaysan tastakir badis dalabtee hawshaynu soo haynay maxay jawaabunahyi ya la jasmin maayo ilaa an yasixa ya ilaa bixuluuli inla ah, soma soma ilaa sixati xuluuli inlaa de inlaa booska inay degto maca sixati lmacnaa mooyaane haddaba waayahe halkan waxaa hormaray dalab waxaa ka dabamaray ficil mudaaric ficilka mudaaricee ka daba marayna hee fadi way ka dhacsan tahay soo ma dee jase loogama qastin quraada sabcadiiy way rafcinayaanba marka way hee way rafcinayaanba sababtu waa maxay maba asaxayso in laa baldeji adu ya bal in iyo laa dhig booskii laada naahiyada maxay noqon in laa tamnun hadii anad galladaysan tastaktir badis dalabte macni ma saxba ma sax ruuxa badinta doolaya waa inuu hortahay waxgallado wax la bixidda ayay laba arimood ka imanayaan marka inaad lilaahi uga jeedi iyo inaad uga jeedda mayaana istiktaar de badsi intaad bixisay wax ka badan kuusoo dabamalaan ee adigana horta kolka hore waxba aan bixin de istiktaar ma imanba laa marka in laa maba degi karta de inlaa maadaama ayna degayn quraadii toddobadiiba waxay ku ijmaaceen in la rafciyo hadii la rafcinayana waa la iska xaalaynaya sheekhow walaa tamnun ha galladaysanin tastakfiru xaal aad bad isdalbayso bay noqonaysaa marka saxiix walala walihaada imtinaaca darteed ajmacati sabcatu toddobadii waxay ku ijmaaceen calaa rafci rafcin bay ku ijmaaceen fii qowlihi tacaala ilaahay sarreeyo qowlkiisa la rafciyo walaa tamnun ha galadaysanin tastakfiru xaal aad badis dalbayso liannahu xaal iyo shaniye laa yasixu asixi maayo an yuqaala in la yidhaahdo in laa tamnun haddii aanad galadaysan tastakfir badis ma aha haadaa tastakir bijawaabin jawaab maaha tastakirtan lafteedu jawaab maaha wa inamaa huwa tastakir fii mawdici nasbin nasbe booskii ayuu yaalaa calal xaale xaalanimo lagu nasbiyey min adamiiri damiirna laga xaaleeyey fii tamnun tamnun dhexdeeda xaalada ku sinya damiirkaas damiirka tamnun ku jira baa laga xaalaynayaa tastakiru e jawaab maba ahaba waa maslefana culimo fakaanahu qiila waaba iyada oo la yidhi walaa tamnun ha mustakhiran xaal aad badis dalbayso adigoo intaad bixiso wax ka badan dalbaya waxba ha wa macna alaayati aayadda macnaheedu waxa weeyi an allaha ilaahay tacaalaa sarreeye nahaa waa reebay rabbi nebiyahu nebigiisa wuxuu ka reebay an yahaba inuu hibeeyo huwa nebigu shay-an shay inuu hibeeyo wal walxaalna uu hibeeyo huwa nebigu yadmacu uu rajaynayo nebigu an yatacawada inuu ka ciwad qaato min almawhuubi lahu ka loo hibaynayo akhara wax ka badan min almawhuubi ka la hibaynayo macnaha ayadu saas xasilaya nebigaa loo diiday inuu shay bixiyo shaygaa uu bixinayana isagoo ka rajaynaya ciddan u siinayo wax ka badan inuu ka qaato misla fahnay markaa culima aayadda macneheedu muxuu fadhiistay ya quraadu maxay ku ijmaaceen in la rafciyo in hee la rafciyo oo in laabaan booskii degiba karaynba misla haddaynu rafcinana halkaynu ka xaalaynay tamnun faacilka ku istitaara ka xaalaynay walaa tamnun mustakiran buu macnihiina fadhiisanaya masle faanaynta ka soco walaysa ku yar celi walaysa ma aha haadaada yaan ku ishaarana tastakir baan ku ishaarana lafteeda walaysa ma aha haadaa tastakir bijawaabin jawaab ma aha wa inamaa huwa fii mawdici nasbin kaainu fii mawdici nasbin nasbe booskii ayuu ahaaday calal xaali xaalanimo lagu nasbiyo mina damiiri damiirna laga xaaleeyo fii tamnun tamnun dhexdeeda xaalada uu ku suganya damiirkaa laga xaalaynaya may fahanteen fakaannahu qiila waaba iyada oo la yidhi walaa tamnun ha galadaysan mustakfiran xaala a ah, tahay mid badis dalbaya wa macna alaayati aayadda macnaheeduna waxa weeyi in allaha ilaahay tacaalaa sarreeye nahaa waa reebay huwa rabbi nebiyahu nebigiisa wuxuu ka reebay an yahaba buu ka reebay inuu hibeeyo oo uu bixiyo nebigu shay-an shay inuu hibeeyo wal xaalna uu hibeeyo huwa nebigu yadmacu uu rajaynayo oo uu quudaraynayo an yatacawada inuu ka ciwad qaato min almawhuubi lahu ka loo hibaynayo agara wax ka badan min almawhuubi shaygan la hibaynayo laftiisa ah, shaygan la hibaynayo wax ka badan inuu ka bedel qaato bushi baa soo aroraya adaba fain qulta bu yidhi ibnu hishaam intan waa lagu yaqaanay fain qulta hadii aad tidhaahdo bu yidhi famaa tasnacu oo maxaad ku samayn biqiraa'ati xasan lbasriy xasanulbasri akhrintiisa maxaad ku samayn tastakfir uu akhriyey biljazmi jazma uu ku akhriyey ah, maxaad ku samayn xasanulbasri baa tastakfir akhriyey ya tastakfir buu akhriyey wuu jazmiyey maxaynana soo marnay sabcadii inay yidhahdeen tastakfi oo waynu xaalayn haddaba jasmaa soo aroore jasmadii xaggeed u takriijinta ila takriij baa lagaaga baahan yahy sidaad odhan maa saddex arrimood baa kuu furan marka saddex takriij ayaa kuu furan saddexdaba isaga inooga jawaabaya wuxuu yidhi ibnu hishaam fa in qulta haddii aad dhahdid famaa tasnacu maxaad ku samayn adigu biqiraa'ati alxasani lbasriyi xasanulbasri qiraa'adiisa tastakfir uu akhriyey biljasmi jasmana uu ku akhriyey qultu waxaan ku leeyahay bu yidhi haddii ibnu hishaam aan ahay yaxtamilu huwa jasmahaasi wuxuu ixtimaalaa halaaata awjun saddex wej buu ixtimaalaa saddex wej ayuu ixtimaalaa jasmaha xasan albasri u maray saddexdun kala xifdi marka axaduhaa ay axadu halaaati halaatada midood an yakuna waa inuu yahay an yakuuna waa inuu yahay huwa tastakfir bedelan bedel waa inuu yahay min tamnun tamnunna waa inuu bedel ka yahay kaannahu qiila waaba iyada oo la yidhi walaa tamnun hagaladaysan galadaysan tastakir walaa hana badis dalbin waayo bedelku mubdelminigku ku raaxada soo ma mubdelminigi maadaama oo uu jasmisan yahay bedelkiina uu jasmisnaanaya de ey laa tara ey laa tara ha u arkin maladii ka tucdii aad siinayso hi ladiiga kaiiran xaalo yahay ha u arkin mid fara badan saasuu noqonaya maanu shaygan aad bixinaysid ha u arkin wax fara badan tarada maxaad ka dhigtay marka tii basariyad ahayd katirin oo ka xaalaysa waxaa ka fiican ay laa tara ha u ogaanin oo ha ku ictiqaadin maladii ka tucqiihi aad siinaysid kaiiran inuu yahay aku ictiqaadina mid fara badan ood ka dhigtid mafcuulkii labaad ee tarada marka wejka koowaad waa maxay tastaktir haddaad jasmisid tamnun baad ka bedeshay min weji saxayn ya tastakfir haddaad jasbisay tamnun baad sheek ka bedesheed waayo bedelku mubdalminigu iraab ku raacday mana saxayn marka markaa maxaa qadaranun walaa tamnun laa tastakfirda marka intaad masla fahnay waa wejka koowaad aad ku takhriijin kartid amaad ku tawjiihin kartid jasmaha kaga cararitaankiisa de ila waxaa lagu ohan weji saare takhriijka sheeg baa lagu odhanay axaduhaa ay axadu halaaati halaaada midood an yakuuna waa inuu yahay tastakfir bedelan bedel waa inuu ka yahay min tamnun tamnun waa inuu bedel ka yahay kaanahu qiila waaba iyadoo la dhahay laa tastaktir habadisdalbin ey laa tara ictiqaadin ha ku ogaan ma ladii ka tucdiihi aad bixinaysid kaiira mid fara badan inuu yahay ku ictiqaadin ha ku ogaan wathani wejka labaad an yakuna waa inuu yahay xasanulbasri wathani wejka labaad an yakuuna waa inuu yahay xasanulbasri qadara mid qadaray ay huwa xasanulbasri alwuquufa istaag buu qadaray uu niyooday bay ka dhigan tahay calayhi ay calaa tastakfir uu ku joogsado likawnihi tastakfir ahaanteeda darteed buuna ugu qadaray ra'sa aayatin aayad madaxeed uu yahay fa sakana waa reebay ey huwa xasanulbasri hu tastakfir buu reebay liajli lwaqfi istaag darteed buu u reebay laa liljasmi dhe darteed umuu reebin uma wasala waa xidhiidhiya huwa xasanulbasri hu tastakir buu xidhiidhiyey biniyati lwaqfi calaa niyati lwaqfi waqfi niyadiibuna ku xidhiidhiyey ya wejka labaad eed ku takhriijin kartaa waxa weeyi xasanulbasri wuxuu niyooday inuu ku joogsado shay kastoo lagu joogsanayana maxaa ka dul muuda ya dee sukuun sama shay kastoo lagu joogsanayo sheekh maan la sukuunin waa la reebaa haye xasanulbasri wuxuu niyooday inuu waqfiyo maadaamo aayad madaxeed ay aayadii ay ku dhammaanayso mayna aad ku dhamaanayn walaa tamnun tastakfir haye kolkaa wakfigaas sukuunkaasi waa liajlil wakfi laa liljismi maaha horta halkaa wan saa ufahamtid sukuunkaasi waa lilwakfiye laa liljismi maade masla fahnay kadib u fiirso eg isaga oo niyooday inuu waqfiyo oo uu ku dul joogsado ayaa isaga oo aan neefsan u wasliyey ma fahamta hadda mar muxuu niyooday un inuu waqfiyo ya inuu waqfiyo uu ku dul joogsado ayuu niyooday wa maca daalika isagoo oon tanafus la iman ayuu wasliyey marka meesha maxaa ku jirta niyatul waqfi baa ku jirta de ila wuu wasliye aayadda ka dambaysa u wasliyey walaa tamnun tastakfiru walirabbika fasbir ya ma fahamtay marka taana maxaa la odhanaya wejka labaad ya wejka labaad waxaa la odhanaya sukuunka saarani waa sukuunulwaqfiye laysa sukun اljami sukuunuljismi maba ee waa waqfiba waa masle fani taana waa yahay wathani wajka labaad an yakuna waa inuu yahay xasanulbasri qadara mid niyooday alwuquufa istaag calayhi tastakfiru ku istaago likownihi tastakfir ahaantiisa ra'sa aayatin aayad madaxeed uu yahay fa sakana waa reebay xasanulbasri hu tastakfir buu reebay liajlilwaqfi istaag darteed buu u reebay laa liljazmi jasmo darteed umuu reebin uma wasalahu xasanulbasri waa xidhiidhiyey biniyati lwaqfi calaa niyati lwaqfi eeg waqfi niyadii buuna ku xidhiidhiyey oo muxuu niyeysan yahay waqfi isagu inuu ku joogsado kadibna wuu wasliyey markaa jasmahaasina maxaad ya jasmahani waa liajli waqfiye laa liljazmi kaana maka ishkaal baxday waa wejka labaad wthaliu wejka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay ay huwa xasanu lbasri sakana mid reebay hu tastakir liyunaasiba si uu u munaasabeeyo ru'uusal aayi aayadaha madaxooga aayadaha ka horeeyaaba wada reeban aayadihii ka horreeyay maadaamay wada reeban yihiin lilmunaasaba ayuu u jasmiyu reebay wahiya aayadaha ru'uusul aayuhu fandir weeyi fakabir weeyi faahir weeyi fahjur weeyi ya bal soo arishe aayadaha ka horeeyo dhan mayna wada reebanayn ya dee tanna halkaasuu mariyey o lilmunaasaba darteed buu u reebay markaa sukuunkani waa lilmunaasaba e laysa liljazmi marka hadda ladha xasanulbasri wuxuu akhriyay tastakfir maxaad kaga jawaabaysaa saddex arrimood baad kaga jawaabaysaa inaad tidhaahdid tastakfir waxay ka bedel tahay tamnun inaad tidhaahdid jasmahani waa liajli waqfiye laa liljazmi ah, sukuunkani waan ujeeda afan sukuunkani waa lilwaqfiye laa liljazmi iyo inaad tidhaahdid litanaasubi ru'uusil aayi aayadaha madaxooga isku munaasab noqoshadooda darteed buu u reebay saddexdaa wej baad kaga carari kartaa bushiga ama ishkaalka hadda lagugu soo arooriyo waan ka baxnay marka wthaliuka saddexaad an yakuna waa in yahay xasan basri sakanahu mid reebay liyunaasiba muxuu qoriya halkaa litanasib buu qorya miya an yakuna waa in yahay xasan basri qad sakanahu mid reebay tastaktir madaxooga isku munaasib noqoshadooda darteed buu u reebay iska dhe saasaa fiican wahiya ru'uusul aayahaasina faandir weeyi fakabir weeyi fatahir weeyi fahjur weeyi halkaa marka maxaa kaga takhalusnay xabadii koobaad ee ficilka keliya jasminaysay waa maxay xabadaasi waa alabka alabka inuu wax jasmiyaa ya alab baa wax jasmiya waa sax alab baa wax jasmiya laba madhab baa ku jire alab baa wax jasmiya saddex madhab baa ku jire nafsu alabi baa jasmiya waa sax waa madhabu khaliil wasiibaweyhi abi saciid asiraafi abi cali alfarisi keliya maxay ku kala dunaayeen tacliilka labada isku sheekhiima callinku maxay lahaayeen ardaygu ltadamunihi manaa adaati shari faris iyo sirafina maxay lahaayeen ya ya naaibu an adaati shari soo ma intaas keliya tacliilka kala doonaan madhabkii jumhuurtuna muxuu ba ahaa in iyo in baaba go-aan bu isagu laha adaad shardigaa go-aan bu isagu lahaaba soo ma markaa dalabku markuu wax lagu jasminayo waynu soo marnay marka mid keliya shardi udhigaysaa marka inta kaleo dhan way baxday laakin maxaa shardiya ko ficilkan inay fadiga eeg inuu dalab hormaray bianwaacihi bal nahyiga halkaa inoo dhig laba ya in ficilkaa mudaaric fadi ka dhacday saddex in jas looga qastay haddii aan jas looga qastin xitaa waan soo sheegnay soo haddii aan jas looga qastin maan maxaa la sameyny waan soo sheegnay fadina ay ka dhacsan tahay waata iminkada lafti aan ka warwaramayn sooma jasli looguma qastin nahyiga hal shardi loo dhigayaayo sixatu xuluuli ilaa maca sixati lmacna bas intaasu dalabka kaga dhamaada ka soco marka athani ka labaad oo mima kii kamida yjzimu jasminay huwa thanigu ficlan ficil jasminayo ficilko waaxidan kali lam lam weyi ya maxamed athani athani ka labaad oo mima kii kamida yjzimu jasminaye huwa thanigu huwa maagu ficlan ficil jasminayo ficilka oo waaxidan keliya lam lam weyi maxaan ku elaabay ya ya abara oo maxaraf baa khabar oh, noqda so adiga craabteeda odhanaya lam xarfu ya xarfu nafyin wa qalbin wa jazmin ma tirahdid ya sheeg ya laba maamed saddex maxamed baa skala fadhiya yahay ah, waa maay waa so adiga lamtii ka dhigay khabar ya jumlada ka horeysa istifhaama man yuiin man yuiinhu ya kul ma qusida lafduhu fahuwa smun kul ma qusida lafduhu fahuwa calaamun sooma waaba waaba ismi weeyaan imika lafdigiisa loo qastay markaa khabar weeyaan iska ilaali athaanika labaadoo mima kii kamid yajzumu ficlan waaxidan lam weeyi wahuwa lamti xarfu waa xaraf xarafka oo yanfi diidi ya yanfa maxaa lo odhan waaya a ya nafa hay nafa soo saxaaba ya saxaa la yidhi saxaa kama fadhiisan nafaa iyo ramaa iyo isku mid adee soo ma ya dal waawi faaan awliyaa caynan aw ka ataa kada lmudaacaf laaziman ka xanatalaa waa intii weyan waaya ficil xarafkaasoo yanfi diidi huwa xarafku almudaarica mudaarica diidi cabdishakuur almudaaric mudaarica diidi mudaaric la diidaya wage mudaaric baa la diidaya maxaa la diidaya mudaaric baa la diidaya waxa sheekh in yidhi wa huwa lamkii xarfun xaraf weeyi xarafka oo ynfi diidi huwa xarafku almudaarica mudaarica diidi ah. ynfi diidi huwa xarafku almudaarici xadatha almudaarici ah, mudaarica xadadkiisii buu diidaya wayaqlibu waa gadiyi huwa xarafku hu ay zaman almudaaric mudaarica zamankiisii maadiyan maadi buu ubedelayaa maadi buu he u oo waa leh lam xarfu nafyin wa qalbin wa jazmin waاkhtisaasin bilmudaarici sawsaa kuma icraabtid haddaba u fiirso xarfu nafyin liannahu yanfi xadatha lmuda xadadkuu diidaya basha lam yaqum ma kicin markaad tidhahdid muxuu diidayaa qiyaamka oo xadadka wa qalbin baa la yidhi muxuu qalbiyey ficilka mudaaric muxuu ahaa yaxtamilu alxaala wاlstiqbaala bu ahaa soo maa iminka muxuu qalbiyaya maadi lam yaqum maba kicin baa la yidhi wa jasmin baa la yidhi o dee jasmi waa ka lafdiga ka muuqda lam yaqum muuna akhirka ka muuqan ya akhir kuwa ka muuqda cabdinaasir halkaas way kugu dhadhacday maha waaya lam yaqum bal ka waran qaama yaqumu sawkii ficilku ah bal mudaarica qaama qaama yaqumu haye lamti geli muxuu sameeyey marka lamti maxay goysay yaquumu muwuway <laughs> goynaysaa wowgaan ku jasminaa marka miya ya hataba fiirso aag way fududahay yaqumu soo ma ya yaqumu muna saa ficilku hayn lamti un geli ficilku muna saxixulaakir horta hayn dee saxixul akhirka maxaa lagu jasmiyaa de sukun de intaa garan way sukun baa lagu jibtaa soo ma marka lamtan maxay keentay yaqum dee sukun ka keenta ma wowgii maxaa gooyey marka shadi laaan iltiqaa saakiniin baa gooyde eeg yaqumu markaad lamtii keentid niimka markuu reebmo wowgina muna reebanayn laba reebnima maad ku wada dhawaaqi kartaa iltiqaa saakiniinkaasaa gooyey marka waa sax wey markaa lam yaqum saasaad ujasminaysaa lam yaqum saas ba ujasmintay wadalika tusaale kan waxaad ka qawli ka odhahdaad iyo wixii lamid aad lam yaqum ma kicin walam yaqcud mana fadhiisan lam yaqum ma kicin walam yaqcud mana fadhiisan cadfu ficlin calaa am cadfu jumlatin calaa jumlatin lam yaqum walam yaqcud lam yaqum walam yaqcud ma cadfu jumlatin calaa jumlatin ba mise waa cadfu ficlin calaa ficlin ah, cadfu jumlatin ala jumla jumla lagu cadfaya lam yaqumna waa gaar walam yaqcudna waa gaar hadday noqon lahayd cadfu ficlin calaa ficlin maxaa la odhan lahaa lam yaqum wayaqcud lam yaqum wayaqcud biska noqon laha de lakin imika wa maxay laba jumla isku cadfaya weyaan de lam yaqum ma kicin walam yaqcud manuu fadhiisan markaa yaqum ishkaalkaasi hadda kugu saaro raska ilaala iminka ya lam yaqul baa lamid e eh iminka yaqudiyad waa sax qaacada yaqudu yaqud dee sukuunkunbu keenay maha laakin eega yaqum yaquummu ficilku a yaquum iyadoo an la yidha adana lam yaqum hagee ka dhacda sheekh wawdi maxaa leefay dee iltiqaam saakinimag ina tiradi weyan waa intaasu weyan ya u fiirsada marka wa ka qawlihi tacala iyo ilahay qawlkiisa wey lam yalid ilaahay muu dhalin axadan ruuxnaba walam yuulad ilahay lamana dhalin lam yalid walam yuulad waa yahay abubakar baa goolaan ba sugi lahaaye lam yalid walam yuulad farqiga udhexeeyo ah midna wowgii loo leefay midna wowgii loo daayey ha ta hore waa laga leefay waa la gooyey ta dambana waa la iska daayey waa istinaafiya ah, lam yelid waa istinaafiya wowgii maxaa loo gooyan guri wowgii ha ila sarfi waana dhigan maynaan dhigan lam yelid waladamuna ficilku waa in labaduba waladu maxay ka imaad mayna waladon ya walado weeyaan ficilku de haye maxaa loo ta horena wowgii baa laga gooye ta dambena wowgii baa la daayey ya sarfimaan dhigana ken weydiiya sheekh aadam maa isku day waqacat ilwaawu bayna yaain maftuuxatin wa kasrati laazimatin wahumaa caduwun laha faxudifat qaacidoyinkii ugu horreye sarfigaan ku bilaanamana waa qaacida ugu horreysa ma lah ya wowdu uma adkaysan karto iyo maftuuxa iyo kasre laazima cadowa u tahay ta dambana dabinkii baa la waayey maxaa ka horeeya dama iyo dambaa ka horeysa fatan ka dambaysa de waa la iska sugnaanaysa iyadu wa iska daaqdaaqaysaa sooma maadaama he dee cadowgeygii ayna dhex bixin waa yahay markaa lam yalid sukuunkaasaa lagu jasmiyey walam yuuladna sukuunkaa lagu jasmiyey halkaa maxaan kaga baxnay jaazimkii labada hal ficil keliya jasmiyey waa maxay waa lam wey lamaa athaaliu ka saddexaad lamaa lamaa weeyi lamaada oo ukhtuhaa lam walaasheeda athaaliu ka saddexaad lamaa lamaa weeyi lamaada oo ukhtuhaa ay ukhtu lam lam walaasheeda ya lamaa fara badan ba jirta inu soo marnay soo lamaadani waa lamaadani waa lam walaasheedo waa ti nafyiga faa'iidaynaysay weeyi labadii kalaa meesha ku baxaya lamaadii iijaabiyada ahaydee bimacnaa ilaa ahayd iyo lamaadii xiiniyada ahayd ama raabitada ahayd ah, ya waka wabacdu faclam anahu lama qtasar ka soo nadamtuhaa nadman badiica almuqtadi soo amridi kumanaa soo marin lamadas mina ama xiiniya ahayd waka raabita ahad mina la dhahda lama ijaabiyaa jirta in kulu nafsin lama alayha xaafi ila alayha xaafi gaadhno keeni do m soo marna sura maan soo marnay waan soo marnay mala xagga horan kusoo marnay waayahay markaa labadaas meesha ku saarayaayo tan walaasha u ihi waa lamaadi nafyiga faa'iideynaysay ka qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa lamaa yaqdi aadamihi muu samayn maa amarahu allah wixii uu amray muu samayn maxalu shaahidkaynu u soconnaa waa yaqdi baa la jasmiyey yaqdi yadibee la leefay maxaa leefay lamaadi naafiyad ahayd baa bal iskaba dhaafe lamaa yaduuquu may dhandhamin cadaabi ay cadaabiye cadaabkayga may dhandhamin ya yaduuquuna bay ahaydo lamaabaa nuunkii afcaalu khamsaha leeftay way goysay soo ma cadaabi ya cadaabi waa mahdi adabi waa mafcuulu bihi ya mafcuulu bihi haye ma kasra mansuub noqonaya ya adaabi waa maay mafcuul bi soo ma adaabi mafcuul bi haadhada ile faacilka waa haysataa haye cadaabi mafcuul bi aya aba calaamatu nasbadi kasrada yadi baa go-an yadi maxay ahayd haye haye ismu kolka horeba isaga ah, kuii muctalkii maaha hadda u fiirso waa cadaabun cadaabun munasax laga khirayn cadaabun mamnu talmaamse waa saxiix cadaabun waa saxiix ma ya ya gulaamun cadaabun mina saxiixan ya maxaa la sameynaya may fakatay ya mawlid haye mudaafiligi waa go-aan oo ahaa adabiibaad ulaamiya untakalima goan marka waa lagu qadariyade waa alfatxatu muqadaratun calaa maa qabla ya almutakalima almaxduufati takfiifan takfiifyaan baa la iskaga goya soo ma wakade ulaami mina lanayn ya almutakalim loo idaafina waka wa tushaariku way la wadaagi hiya lamaadii lam lam bay la wadaagi fi arbacati umuurin afar arimood bay la wadaagi lam iyo lamaa afar arimood bay wadaagaan wahiya afartaasi arimood alxarfiyatu xarafnimo weeyi walikhtisaasu ku gaar noqosho weeyi bilmudaaric mudaaricay gaar ku tahay wa jasmuhu mudaarica jasmihiisa weeyi wa qalbu zamaanihi mudaarica zamankiisa gedintiisa weeyi ilalmudiyi maadinimo loo gediyo mid shanaadna iskaga darso wadul wadukhulu hamsatilstifaami hamsatulistifaam gelitaankeed weeyi labadaba mayna gelin alam nashrax laka ala maa uxsin ilayka baad iska odhan karta shantaasay ka wadaagaan marka lam iyo lama mise arrimood bay wadaagaan shan arrimood alxarfiyatu kow wاlاkhtisaasu biاlmudaarici laba wa jasmuhu saddex wa qalbu zamani ila lmudiyi afar wa dukulu hamsati listifhaami waar meel shan hayn bay wadaagaan iska ilaaliya maxay wadaagaan haddee lagu dhaa ile waa walaale xaggee walaale ka noqdeen dee wadaagaan ya intaan bayna wadaagin waka waxna way ku kala tegayaan de walaala ha ahaadaane waxna way ku kala tegayaan saxiix wa tufaariqu way way faaruqi hiya lamaadii haa lambay ka faaruqi fii arbacati umuurin afar arrimood bayna kaga faaruqi way ku kala duwanaan misle afar arimoodna way ku kala duwanaanayaan u fiirsada bal axaduhaa ay axadularbacati arbacada midood ana almanfiyaka lagu anfiyayo bihaa lamaada mustamirulintifaai anfidiisu mid ay daa'im tahay weeye ilaa zamanilxaal ilaa zamani takalumi ilaa inta lagu hadlayo laga soo gaadho nafyiga wadalika arrinkaagaasi multabisun wuxuu ku dheernaaday bikhilaafi lmanfiyi ka lagu anfiye khilaafkiisa bilam lagu anfiyey fainahu kaa lagu anfiyey lamta qad yakuunu inuu haadaa la arkaa mustamiran mid joogtaa oo nafyigaasi uu joogto yahay milu lam yalid ilaahay waxba ma dhalin walam yuulad lamana dhalin hore umuu dhalin haddana ma dhalayo dibna uma dhalayo wy macnu waa waa mustamiru intifa waqad yakunu inuu ahaadaa la arkaa nafyigaasi manfigaasi munqadican mid go-ayba uba go u dhamaaday milu hal ataa bimacnaa qad ataa hal ataa qad ataa waxa yimiday cala alinsaani insaanka dushiisa waxa yimiday xiinun wakti ayaa yimiday waktiga oo min adahri zamanka ka mida zamanka oo lam yakun aanu ahayn huwa insaanku shay-an shay aanu ahayn shaygaasoo madkuura la sheego wakti waxa soo maray aan laba sheeginba ah. taasaa soo martay lianna almacnaa macnuhu wuxuu yahay annahu insaanku qad kaana wuxuu ahaaday bacda dalika inta kadib shay-an shay buu ahaaday shaygaasoo madkuuran la sheego inta kadib laakin muxuu ahaaday ya markii aayadda lagu hadlayay ayadda soo degtay muxuu ahaaday dee madkuur buu ahaaday waxa weeyaan wuu jiray marka ah uu jiray laakiin waxaa jirtay waktiga qaarkii oo soo martay dee isagoon aadanba abuurnayn sooma waka laakiin iminka muxuu noqday waa munqadico nafyigaasi kolka hore lam yakun la yidhi dee waxa weeyaan wuxuu noqday mid munqaica mid munqadica oo go-ay noqdo uu ahaaday wey hadaba u fiirso ka lagu anfiyo manfiga lagu anfiyo lamaada ilaa inta nafiga lagu hadlaayo ka hor muu dhicin lam yaqum soo maanta lamadan maxay anfiday yaquun bay anfiday ma waxay ka dhigan tahay qiyaamkaasi hebel muu istaagin laga soo gaadho ilaa inta lagu hadlayay waad fahamtay lamaad maxay anfiday tusaale weeyaan ilan saw yaquun may anfiyin yaquun waa maxay saw qiyaam iyo kicitaan istaag saw ma haddaba istaagani muu dhicin ilaa intii lagu hadlayay ya lam yaqun markaa tiradi kadib ayuu kacaya hadduu doono dee laakiin intaa ka hor lam yaqum ma kicin markaad leedahay hadalkaaga ka hor muu kicin weyaan macnuhu nafyigaasi wuu joogayaa oo wuu daa'imayaa ilaa inta laga hadlayo mustamirulintifaai waa sida mustamirulintifaa'i anfoobidiisa iyo la-aantiisu mid ay daa'im tahay weeyi ilaa zamanilxaalina wuxuu ujeedaa ilaa zamanilmutakalimi ilaa inta lagu hadlayo laga soo gaado nafyiga laakiin lam yaqum markaad leedahay lam yaqum muu waa wkti waktiyada kamiduna kicin lakin wuu iska kacaddoon wkti waktiyada kamida unbuna kicin baad ka faidaysanaysaa laakin lamaa yaqum maxaad ka faa'idaysanaysaa mabuu kicin ilaa intii lagu hadlayey nafyigan lamaad waa anfiday ilaa intii lasoo gaadhayde hadda waad fahamtay ma markaa mayna kala duwaneyn maxay ku kala duwan yihiin lamaadu waxay anfiyeysaa waa mustamiru lintifaa ilaa inta laga soo gaadhayo zamanu takalumka laakiin lamtu way khilaafsan tahay oo waxa dhici kara inuu noqdo mustamirintifa sida taasoo kale weligeed ba mid jooga inuu noqdo weligeed ba mid jooga inuu noqdo weligiiba iyo inuu noqdo mid munqadi oo iska go-ayba oo dhamaadayba marka maxay ku kala duwan yihiin labadoodi waa nafyiye nafyibay faadiyeen soo ma lamaada nafigeegu waxay ku xidhan tahay mustamirul intifaa'i ilaad min intihaulghaayaan ilaa zamani lxaali e ilaa zamani takalumi ila inta lagu hadlaayo nafyigan ka dambeeya lamaada muu dhicin weeyaan waxaas minfigaasi muu ee wuu joogay lamtana lababa ka soo qaad inuu yahay mid munqadicoo iskaba dhammaado go-ayba iyo inuu yahay mayna mid mustamirun intifaai weligiiba joogay labadaba u ixtimaasha marka ma marka lamta iyada keliya maxaynu ka faa'idaysanaynaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa wakti waktiyada kamida inaanu ka lamaadan maxaynu ka faa'idaysanaynaa inaanu kicin ilaa iyo laga soo gaadhayay nafyiga waxaa la anfiyay manfiga adde intaa ma fahnteen soo adag ya waa fudayd bal macnahan waad ku fahmaysiina eega axaduhaa e axadularbacati arbacada midood ana almanfiya ka lagu anfiyey bihaa lamaada lagu anfiyey mustamirulntifaa'i anfoobidiisu mid ay daa'im tahay weeyi ilaa zamani lxaali ee ilaa zamani takalumi ilaa laga soo gaadho inta lagu hadlayo nafyiga eeg ilaa inta nafyiga lagu hadlayo laga soo gaadho nafyigaas waa mid joogay hadda ma fahamteen wadalika arinkaagaasi multabisun wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi lmanfiyi ka lagu anfiyey khilaafkiisa bilam lagu anfiyey fainahu manfiga lamta lagu anfiyey qad yakunu inuu ahaadaa suuragala mustamiran mid daa'ima oo isagu aan go-aynba lam yarid oo kale waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa manfiga lamta lagu anfiya munqaican mid go-ayba uba dhamaadayba ya laakin wakti buu taagnaa hadda maad faanta lam yaqun markaan ku idhaahdo maxaan ka faaidaysanaynaa wakti waktiyada kamid o in aanu kicin baan ka faidaysanayna hadda markaan ku hi lam yakun shayan madkuuran maxaynu ka faaidnay de wakti aanu jirin lakin hadda wu jira de hadda maad fahanteen ma milu hal ataa cala insaani xiinu min adahri lam yakun shayan madkuura liana almacnaa macnuhu waxa weeyi annahu insaanku qad kaana wuxuu ahaaday bacda dalika intaa dabadeed shay-an shay buu ahaaday shaygaasoo madkuura la sheego wa min hama sidaa darteed wa min hama hami mararka qaarkood waxaad ka noqota min ajli dalika waa laga laqmaya wa min hama ay wa min ajli dalika macnahaa darteed imtanaca waxaa reebtoonaaday an taquulay qawluka qawlkaaga ayaa reebtoonaaday aad ku qawshid lamaa yaqum weli ma kicin uma qaama u fiirso lamaa yaqum weli muu kicin uma qaama wuu kacay lima macno darteed bay mamnuuc u tahay fihi qowlkaaga ku jira oo mina tanaaqudi hor imaatina lama eeg maxaan nidhi maxay faaidaysaa baan nidhi ya waa mustamirulintifa soo ma lamaa yaqu markaa tiri maxaynu ka faa'idaysanay sheekh waxaynu ka faa'iideysanay inaanu kicin ilaa iyo laga soo gaadhayey inta lagu hadlayo manfiga la anfiyayo dee soo ma uma qaamina waa maxay wuu kacay oo sadii kolka hore anfiyey ee mustamirintifa wa muna tanaaqud ka imanaya marka de tanaaqud baa ka imanaya markaa ma odhan kartid lam yaqum uma qaama laakin waxaad odhan kartaa lam yaqum uma qaama lam yaqum uma qaama waad odhan kartaayo lam yaqum keliya waxaynu ka faaidnay oynu ka faa'idaysanay wakti waktiyada kamida inaanu kicin intaasan ka faa'idaysanay laakin uma qaama u kacay waa saxyadu waa isla fahnay ma saa darteed saasay ku kala duwan yihin marka midna nafyigeega mustamir intifa ila zamani xaala midna nafyigeega ayaa laba uqaybsoo mustamirna uu noqon karaa munqaicna uu noqon karaa waa intaa wey wa min hama wa min ajli dalika macnahaa darteed imtanaca waxa reebtoonaaday an taquulay qawluka hadalkaaga aad ku qawsho lamaa yaqum mabuu kicin uma qaama wuu kacay adigaaba fahmaya ina tanaaqud ku jiro limaa macno darteed bay u reebtoonaatay limaa macno dartiiba u reebtoonaaday tusaalahani fiihi ay fi lqawli iska dhe qawlka ku sugan oo min atanaaqudi iska hor imaatin ah wajaasan se waxa banaan lam yaqum muu kicin uma qaama haddana wuu kacay sababtoo ah lam yaqum waxaynu ka faaidaysanay wakti waktiyada kamid a inaanu kicin ah. laakiin lamaada maxaynu ka faaidaysanay iyada manfigeegu mustamir buu ahaa ilaa iyo inta manfiga lamaada ka dambeya lagu hadlayo ya lam yaqum baad hadana uma qaama tanaqud ba ka imanaya lakin lam yaqum iyo uma qaama tanaaqud kama imanayo halkaa mid baynu ku aynaa marka hal xaaloay ku kala tegeen wathani ka labaad anna lamaa lamaa tudinu waxay ogeysiin iidaanan ogeysiin iidaankaasoo kaiiran fara badan bitawaquci hubuuti ma ficil sugnaashihii sinsashadii ficilka oo istaqara sugnaaday bacdahaa lamaada dabadeed ku sugnaaday in la sinsanayo bimacnaa in la rajaynayo wey sinsashadu waa maxay in la rajaynayo wey macnuhu saa u fahma in la rajaynayo naxwu bal iskaba dhaafe lamaa yaduuquu may dhandhamin cadaabi cadaabi cadaabkayga may dhandhamin ey ila alaana ilaa hadda ah, ila alaana ilaa hadda ya ila alaana ilaa hadda may dhan waa zamanu takalumke lagu hadlaya aayadda ey maa daaquuhu cadaabka may dhandhamin wasawfa yaduuquunahu saway dhandhamin doonaan ah, wati haataba wati way dhandhamin doonaan u fiirso wuxuu yidhi lamaadu macnaha labaadee kaga faaruqda waxaa kamid ah, lamaadu waxay ogeysiinaysaa waxa ka dambeeya iyada waa la rajaynaya waxa ka dambeeya iyada waa la rajaynaya waa sida haalibka hayru haalibka lama rajeeye lamaada waxa ka dambeeya waa la rajaynaya laakin lamtu iyadu way khilaafsan tahay lamtu iyadu laakiin macnaha ma keento oo tusaalehaan ega lama maxaa ka dambeeya yaduuqu baa ka dambeeya soo ma dee lamaada ka dambeeya o dhawqulcadaab ah dee waa la rajaynaya inay gaalo dhandhamin doonaan waana la sugaya sawma laakiin lamtu iyadu way khilaafsan tahay lamtu iyadu macnaha ma marka macnaha labaad ay ku kala tegayaan lamaada manfiga ka dambeeya isaga waa la rajaynaya waa la sugayaa laakiin lamta lama sugayo waa intaa macnaheedu maslfani wathani ka labaad ana lamaa lama tudinu waxay ogeysiin iidaanan dhe ogeysiin bay ogeysiin iidaankaasoo kathiiran fara badan bitawaquci hubuuti ma ficil sugnaashihii sinfashadii ama rajayntii ayay ogeysiin bacdaha ficilka oo istaqara sugnaaday bacdaha lamaada dabadeed ku sugnaaday in la rajaynayo oo la sugayo naxu balamaa yaduuquu cadaab ey ila alaana ilaa hadda maa daaquuhu may dhandhamin wasawfa yaduuquuna way dhandhamin doonaan walamlam laa takhtadii keensan mayso dalika ay bitawaquci hubuuti maa bada yad waxa iyada ka dambeeya in la rajeeyadu keensan mayso ya lakin waa sida aalibka ayrulaalibka yada lafteeda lama rajeeyo tusaale haddaan ku idhaa ka waran ya waxaan ku idhi imika nadima ibliisu ibliis baa murugoodo werwaray walamaa yanfaci nadamu ya walamaa yanfaci nadamu nadamkii iyo warwarkii werwaray waxba kamuu tarin ma la rajaynayaa inuu nadamkaasi waxu tari doono ya waa ma la rajeynaya lama rajeynaya so ma marka waa sida aalibka ayru aalibka lama ayru aalibka la rajeyn maayo waa saasoo kale kaaga baxaya marka waa sida haalibkaa weyi waxaa ka dambeeya in la rajeeyo dhicitaankiisuna ka soco akara waxaa sheegay haada kan almacnaa ee macnaha waxaa sheegay azamakhshariy maxamed bin cumar jaarulahi baa sheegay walisticmaalu isticmaalka carabiga wadawqu ay wadawqu lcarabiyu iyo dhandhanka carabigii yashhadaani way ka marakacayaan bihi macnahaasay ka marakacayaan ya macnahaasi ka markacayaan sida haalibka in la sugayo hayru haalibka si aan la sugayn saasay ka markacayaan isticmaalka carabiga iyo dawqa marka lasii raace la dhandhansado carabiga labaduba waa arinta labaaday ku kala tagaan arinta koowaad maxay noqotay ana almanfiya bilama mustamiru lintifaai ilaa zamani اlxaali bikhilaafi lam shardiga labaadna muxuu ahaa ana lama tudinu idaana tudinu kaiira bitawaquci hubuuti ma bacdaha bikhilaafi lam waa kan arrinkii saddexaad whaaliu arrinka saddexaad ana alficla ficilka yuxdafu waa la goyn bacdahaa lamaada dabadeed baa la goyn yuqaalu waxaa la dhihi hal dakhalta niyaho ma gashay albaleda wadankii ma gashay fataqulu waxaad iska odhan qaarabtu waan u dhawaaday ha beledka walamaase ma gelin baad iska odhanaysaaba walama baad iska odhanaysa ya walama keliya iska odhanaysa marka lamaadu madkuulkiay gelaysa muna ficil ahayn mee ficilkii ana alficla bacdaha yuxdafude waa waxay ku kala tagaan turiidu turiidu xaala doonaysaad odhan sidaa walamaa adkhulhaa sama gelin marka adkhulhaabaa daaqada ka saartay walaa yajuusu se ma banaana qaarabtu waan u dhawaaday haa beledka walam iskama odhan kartid de walam adkhulhaa lakin iyada maxaad ohanaysaa walam adkhulhaa baad ohanaysaa laakin daruuratu nadmiga mararka qaarkood sida beedka xagga hoose uu kaaga dhigayo way iska iman kartaa laakin waa wixii nasri a weeyi waa farqiga saddexaad ay ku kala tagaan lam iyo lamaa lamaada ficilka ka dambeeya waa laska goyn karaa lakin lam lama goyn karo waraabicu arrinka afraad annahaa lamaadii laa takhtarinu la xidhiidhsan mayso bixarfi shardi xarfi shardi la xidhiidhsan mayso bikhilaafi lam lam khilaafkeega xaalo ay ku sugan tahay lam baa iyadu saa oo lamaadu ya xarfu shardi la xidhiidhsan mayso xarfu shardi la xidhiidhsan mayso xarfu shardigaasi waa taxaashiyadu xagga hoose kaale a biadaati shardi waa ka kule ya falxarfu laysa biqayrin jawaasimta qaar baan xuruufahaynbe mana qaar asmaayn marka bixarfi shardida uu ku yidhi xaraf waxbaa ku qaydin waa biadaati shardi wey adaatu shardi oo dhan ba la xidhiirsan mayso de saa waa inaad u fahamtid ee xarafun gaarkuma aha laakiin lamta way khilaafsan tahay weli maad aragto in laa taqum qumtu carabiba maa in laa taqum qumtu weliga maad aragta inta wax dhiganaysa carabi ya in laa taqum qumtu ma carabiba in laa taqum qumtu weli maad aragteen laakiin waynu aragnay fain lam tafcaluu walan tafcaluu lamtii oo la xidhiirsatay xarfu sharida waynu aragnay yada marka taana way ku kala duwan yihin waa faariqa afraad ee u dambeeya waraabicu ka afraad anahaa lamaadi laa takhtarinu la xidhiidhsan mayso bixarfi shardi xarfi shardi la xidhiidhsan mayso bikhilaafi lamlam khilaafkeega xaala ay ku sugan tahay taquul waxaad odhanaysaa in lam taqum haddii aanad kicin qumtu anigu waan kici walaa yajuusu ma banaana in lamaa taqum haddii aanad kicin qumtu waan kicin afarta arrimood bay ku kala duwan yihiin shan arrimoodna way wadaagan sagaal kaba jeebada gasho marka aljaazimu jaazimka jaazimka araabicu afreeya allaamu laam weeyi laamtii aطalabiyatu dalabka loo nisbeeyey dalabkaasina waxaanu nidhi waa dalab lficli soo ma hadduu xagga sare ka yimaado waa amar hadduu xagga hoose ka tagana waa dalab waa duco hadday laba isku mid ku hadlaanna waa iltimas inta isla fahni wahiya laamtaasi addaalatu waata ku tusinaysa cala alamri amr bay ku tusinaysaa naxu liyunfiq ha nafaqeeyo duu sacatin mid ballaadhni u saaxiibi min sacati waa sacnimadiisa iyo ballaadhnidiisa wax haka nafaqeeyo haka bixiyo ilaahay baana amraya dee sooma waa laamu amar marka liyunfiq laamu laamu amr yunfiq ficil mudaari majzuum bilaami lamri maxalushaadka inu socnana waaba inta dee duu sacatin iyo min sacatihi iyo intabaad ka dheragteen icraabteeda wducaai cala amri bay tusini wduaaibay ducaai bay tusin waa xilima waa marka uu amarku ka tago min alsfali ila alaclaa soo ma naxu liyaqdihaa xukmiyo calayna anaga dushanada rabuka rabbigaa liyaqdi allaamu laamu ducaa taaduma saa udhada yaqdi ficl mudaari majzuumu bilaami ducaa wacalaamatiisxadaa yaqdi ka soco kaasina waa kii afraad weey aljazimu jaazimka jaazimka alkhamisu shaneeya laalaa weeyi laadii aطalabiyatu iyo da dalabka loo nisbeeyey labaduba dalab bay tusinayeen midna dalabkaa dalabulficli ahaa midna dalabkaa dalabu tarki ahaa nahyigu xilmuu noqdaa waa marka uu agga sare ka yimaado agga hoosena u yimaado ducana xilmuu noqdaa waa markau agga hoose ka tago agga sare haddii kalena iltimaas intunba kaaga bixi wahiya laadaasi adaalatu waata kutusisa cala nahyi nahyi naxw laa tushrik bu ilahayna leeyahy laa tushrik bilah ilaahay waxba hala wadaaji ilahay ha u shirkiyen ya tushriku ficl mudari majzum bilah annaahiya maynan tahay aw ducaay ama ducay kutusini la tuaakhidna ilaahw ha noo qaba la tuaakhidna mana ducaayn laadaasi waa xarfu maxay noqonaysaa waa ducaaiye weyan la waxay noqonaysa mina ducaayeen tuaakid ficil mudaari majzuum bilaa adducaaiya noqonaysaa taadubande faacilkiina waa anta naana waa mafcuulkii soo ma laa tuaakhid ilaahu ha noo qaban naa annaga de saamaynay wuxuu yihi sheekhu fa haadihi tani shantan aan kuu soo sheegay khulaasatulqawli hadalka ya saafigiisii wey khulaasatulqawli hadalka ya khulaasat lqawli hadalka miidiisii weyi khulaasat lqawli hadalka xulkiisii weyi fii maa kiina laga hadlo yajzimu jasminayey huwa maagu ficlan ficil jasminayey ficilka oo waaxidan keliya ficil keliya wixii jasminayey hadalkii laga hadlayey weeyaan waa shanta marka aalabu lam lama laam alabiya la aalabiya shantaas maxay jasmiyaan ya ficil keliya jismiyan fa haadihi midani khulaasat lqawli hadal saafigii ama xulkii weeyi fii ma kiina laga hadlo qawla masdar iskaga tacaluji yejsimu jasminaye huwa maagu ficlan ficil jasminaye ficilka oo waaxidan keliya halkaa maxaynu kaga takhalusnay maa yejzimu ficlan waaxidan halkaa waxaa ka bilaabmi doona wix laba ficil jasminaye wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka watu